bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilah rab alcaalamiin w sala allahu calaa muxamedi wacalaa aali muxamed rabbi ishrax lii sadrii wayasir lii amrii waxlul cuqdata min lisaanii yafqahu qowlii qaala naadim alcamridiyu raximah llah baabu mansuubaati alasmaa halaatatun min saa'iri alasmaa khalat mansuubatan wahadihi cashrun talaat wa kulluha taati calaa tartiibihi أولها في الذكر مفعول به وذلك اسم جاء منصوبا وقع عليه فعل كاحذروا أهل الطمع بظاهر ومضمر قد انحصر وقد مضى التمثيل للذي ظهر وغيره قسمان أيضا متصل كجاني وجاءنا ومنفصل مثاله إياي أو إيانا xayayta akrim bihi ladii xayaana waqis bidayni kula mudmarin fusil wabiladayni qaablu kula muttasil fakulu qismin minhumaa qad inxasar maa jaa min nawaacihi fi itnay cashar baab lmasdari wain turid tasriifa naxwi qaama faqul yaquumu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 doonaya sheekhu raximah llahu tacaala inuu bilaabo wuxuu yidhi haadaakani baabu bayaani mansuubaati alasmaa'i asmaa'ada la nasbiyo caddaynteeda baabkeedii iyo iridii laga galaayey weeyi halaaatun saddex halaahadaasoo kaa'inatun ahaatay min saa'iri asmaai ay min baqiyati asmaai asmaa'adii soo hadhay kamid mid ahaatay khalat way tagtay hiya halaaadu mansuubatan xaala nasbinayo ayay tagtay wa haadihi tanina cashrun toban weeyi casharadaasoo talat ay tabicata raacday hiya casharadu athalaatata almutaqadimata saddexdaa horeeyey raacday marka wuxuu leeyahay naadimku saddex asmaada mansuubaada a ah kamidii way tagtay halkay ku tagtay marfuucaatulasmaa baan kusoo sheegay ku leey ma soo celinayo saddexdaa garanaysaano khabaru kaana muna mansuubayn haddana wuu kasoo sheegeye sheekh ismu inna muna mansuubayn mafcuulaadanna mayna mansuubada ku jirin saddexdaaba waxaan kusoo taqdiimiyey buu yihi maxay marfuucaaddi baan kusoo sheegayo iyadu way tagtay mana soo celinayo buu leeyahy tobanka hadhayna imikaan keeni doonaa buu yidhi alaaati markaa waa mubtade walaa yajuuzu libtidaa binakira maa lam tufidka cinda zaydi namira wahal yakun alifeenu ugu tegi doonaaye walaa yajuuzu libtidaa binakira maa lam tufid ka cinda zayd namira wahal fatan fiikum famaa khilun lana warajulu min alkaraami cindana waraqbat fi lkhayri khayru wacamal waynu gaari doonaa insha allah markaa ma banaano nakira in lagu bila alaaatun waa nakiro inay nakiro tahay waynu garanay maxaa u cuninsiiyey waxa u cuninsiiyey wasfiga jaar iyo majruurkaasaan ka sifaynana markaas saasaan cunansiinayso halaaatun saddex halaatadaasoo kaa'inatun ahaatay min saair asmaai min saa'iri alasmaa'i asmaa'adii soo hadhay kamid mid ahaatay lafdiga saa'ir a ah, laba macnaan saari jirnay kitaabka awalkiisaynu kusoo marnay mar bimacnaa jamiic baa loo isticmaalaa marna bimacna albaqiya loo isticmaalaa hada min asuur laga keenay waa dayrka waa bimacna ljamic baa loo isticmaala min asuri oo hambada ah hadii laga keena bimacna albaqiya loo keena marka iminka bimacna suri baa laga keenan leenahay halaatatun saddex halaatadaasoo kaa'inatun ka mid ahaatay min saa'iri alasmaa'i ay min baqiyati asmai asmaa'adii soo hadhay khalat way tagtay hiya halaatadaasi mansuubatan xaal ay tahay mid la nasbinayo ayay tagtay wa haadihi tani cashrun toban weeyi casharadaasoo talat ay tabicad raacday ay hiya casharadu ahalaatat almutaqadimata saddexdaa soo horumaray wa kulluhaa tobankaa dhammaantood ta'tii way imanaysaa ay hiya kulligaasi calaa tartiibihi ay calaa tartiibi kullin kulliga tartiibtiisa dusheeda ayay ku iman awaluhaa casharadaa ka ugu horeeyaa fi dikri xagga sheegista ka ugu horeeyaay mafcuulun bihi mafcuulun bihi weeyi ah, wuxuu leeyahay tobankaasi dhammaan waxay ku iman doontaa tartiibkayga se u kala horeeyaan bay u iman doontaa buu yidhi naadimku waxaana usoo horeeya buu yidhi xagga sheegitaanka mafcuulu bihiga usoo horeeya tacriifkiisuna kuu sheegi doonaa wa kulluhaa casharadaa dhammaantood taatii way imanaysaa ay hiya kulligu damiirka kullaha ku jir ayuu faacilku u noqonaya calaa tartiibihi ay calaa tartiibi kullin kulliga tartiibtiisa dusheeda ayuu ku iman awaluhaa ta ugu horaysaa casharada fi dikri xagga sheegista ta ugu horaysaay mafcuul bihi mafcuul bihi weeyi waa abarki mafcuul bihiga tacriifkiisa u doonaya inu inoo sheego wadalika mafcuul bihigu ismun ismi weeyi ismiga oo jaaa yimid ay huwa ismigu mansuuban xaal uu yahay mid la nasbinayo yimid ismigaasoo waqaca u dhacay calayhi ay calaa dalika alismi ismigaa dushiisa ficlun ficil ku duldhacay wadalika tusaale ka qawlika waa odhaahdaada iyo wixii lamid aa tidhi ixdaruu ka digtoonaada ahla amaci kuwa amaca u saaxiibka iyo damcitaanka ka digtoonaadoo ka foojignaadoo iska ilaaliya mafcuul bi waa maxay waa wax saddex shardi laga helay ka koowaad an yakuna isman waa inu ismi yahay ismigaasi ama sariix ha noqdo ama muawalun bisariix ha noqdo farqi male waa inu ismi yahay maxay naga baxay alficlu walficlu dee mafcuul bihi mansuubkiina maxay naga baxay marfuucaynu hadda soo barayna mafcuul bihi mu ku jiray majruuraadda soo socdana kuma jiro maxaa ku caddaatay waa mansuub mansuubkana waxaa kuusoo gudagelayay saddexdii aynu baranay maxay ahaayeen mansuubun lafdan tusaale darabtu zaydan mansuubun maxalan darabtu haada mansuubun taqdiiran darabtu muusa mayna basiirahayn shardiga saddexaad an yaqaca calayhi ficlu waa inuu ficilku ku duldhaco mafcuulu bihiga ficilku waa inuu ku duldhaco kududhicitaankaana wuxuu u jeedaa bimacnaa ficilku waa inuu ku tacaluqo ficilka lugawiga ee xadadkii waa inuu ku tacaluqo ama ha ugu tacaluqo ihbaat ahaan ama ha ugu tacaluqo nafyi ahaan tusaale markaynu leenahay iminka daraba zaydu dawuqira waa ihbaat soo ma laa tadrib markaynu leenahayna dee waa nafyi ahaan marka dhicitaanka laguu sheegaya wuu ku tacaluqaya tacaluqaasi ama calaa jihati ihbaat ha ugu tacaluqo ama calaa jihati nafyi ha ugu tacaluqo farqi male saddexdaa shardi waxaa laga helaa la ydhaha mafcuulu shadriga wuxuu ku dhameeyey beytka wuxuu ku dambe wuxuu ku dhameeyey kaxdaru ahla amac waa mafcuulkii saddexdii shardi baa laga helay waa ismi ahla waa ismi in ismi tahay maxaa u daliila dee waa labaadna waynu ka helno waa mansuuba ahla way nasbisan calaamada nasbadu waa maxay dee waa fatxada wada arkaysaan mid saddexaad ficil baa kuduldhaco maxaa kuduldhacay ixdaru ka digtoonaada ficilka xadarkaasa kuduldhacay waxaa laga digtoonaanaya waayo waa ahla amac muna ficilkii kuduldhicin ficilki baa ku tacalluqay markaa waa mafcuulu bihi saddexdaa shardi waxaad ka heshaan baad mafcuulu bihi odhanaysiin laqmada eegta dalika waa mubtade ismun waa khabar jaa jumladaasi ismi baa laga sifaynaya mansuuban waa xaalo saaxiibu xaalki waa damiirka mustatirka waqaca jumlada ahina waa iyadna waa xaalo waa sifo labaad baan ujeeda oo ismiu leeyahay wadalika mafcuulu bihigu ismun ismi weeyi ismiga oo jaaa yimid ay huwa ismigu mansuuban xaal yahay mid la nasbinayo yimid ismigaasoo waqaca u dhacay calayhi ay calaa dalika ismi ismigaa dushiisa ficlun ficilu ku dul dhacay wadalika tusaale ka qawlika waa odhahdada iyo wixii lamid aa tidhi ixdaruu ka digtoonaada ahla amaci kuwa amaca wehelka ee u saaxiibka iska ilaaliya ixdaruu waa ficl amar mibni calaa xadfi nuun soo ma ixdaruu faacilkiina me waa wowda ahla mayna mafcuulayn ahla mudaaf amacna mudaaf iley halkaa waxaynu ku baranay tacriifkiisii kadibna wuxuu doonayaa aqsaamtiisa inuu inoo sheego aqsaamtiisana hadda kitaabkii asalka inu kusoo barano laban bay ahaayeen maxay ahayen labadaasi dhaahir iyo mudmar daahirka waynu garananaayo daahir waa la maa dalla calaa musamaahu bilaa qariina damiirkana waynu naqaanaayo maa dalla calaa musamaahu biqariinati takalumi aw alkhiaabi aw alghayba mayna intuun ahayn daahirka sideedii baa kuusoo gudagelaya ismiga daahirka waan jira sideediiba mafcuulu bihi bay noqonaya damiirkuna laba iyo toban mutasila iyo laba iyo munfasila afar iyo labaatan afar iyo labaatanka waxaad ugeynaysaa sideedii ismiga daahirka waa imisa labiiyo labiiyo soddonkaasa mafcuul bihi marka kuu noqonaya de calaamatu nasbaduna maxay noqonaysaa ya calaamatu nasbadu imisay noqon kartaa afar bay noqonaysaa midun ka xadfunuunun ka reebo afcaal degaya de fatxay noqon kartaa ya bay noqon kartaa alif bay noqon kartaa kasray noqon kartaa mana basidayn xadfunuunkuna iska reeba waayo nasbada calaamadeedku imisay ahayn shan xadfinun ka reeb xadfinun markaynu ka reebna maxaa soo calaamatu nas noqonaya waa inta wuxuu yidhi naadimku fii daahirin wa mudmanin qad inxasar waqad mada tamhiilu liladii dahar qad inxasara dhab ahaan waa koobmay ay huwa mafcuulu bihigu fii daahirin ay fismin ismi dhexdii buu ku koobmay ismigaasoo daahirin daahir ah wa mudmarin ay wa fismin ismi dhexdii ayuu ku koobmay ismigaasoo mudmarin damiira waqad madaa dhab ahaan waxaa tegey atamhiilu tusaalayn baa tegey liladii kii la tusaaleeyo dahara daahirka ahaa ay huwa ladiigu wuxuu ku laba loo qaybinayaayo ismi daahira iyo ismi mudmara loo qaybinayaa wuu kuusoo khulaaseeyey warka wuxuu ku yidhi ismiga daahirkaa tusaalihiisiina waan kuu qadimay kaxdaru ahla damaci baan kuugu gurin adinku waaba ka soco soo ma wuxuu yidhi qad inxasara dhab ahaan waa koobmay ay huwa mafcuulu bihigii fii daahirin ay fi ismi ismi dhexdiibuu ku koobmay ismigaasoo daahirin daahir ah wmudmarinay wafismin ismi dhexdiibuu ku koobmay ismigaasoo mudmarin mudmar ah waqad madaa dhab ahaan waxaa tegey qadu maxay ka faidin jirtay maadiga taqiiqiyo taqriib sooma waa taqiiqi waqad madaa dhab ahaan waxaa tegey atamhiilu tusaalayn baa tegey liladii kii la tusaaleeyo kutubta qaarkood waxay qorayan waqad mado tamhiilu aladi dahar maydin ku jiraan qaar qoraya liladiba waa liladi haddii aladi aragtiin laamkaasa loo soo qadaraya marka liladi weeyaan jariya majruurkana waxaynu ku tacalujinayna tamhiil maala yumailu tami waa master sarifkaynu ku baran doonaa liladii kii la tusaaleeyo jari majruurka waa la iska ridaa culima iska tacalujiyada dhahara muuqday ay huwa ladiigu dhinac kale haddae doonto ismu mawsul maxsilatihi fii quwati mushtaq waqad madaa dhabahan waxaa tegay atamhiilu tusaalayn baa tegay liaahiri aahirka la tusaaleeyo mana basidayn waka halkaana muxuu inoogu sheegay aqsaamta mafcuulu bihigu inay tahay laba dhaahir iyo mudmar wغayruhu qismaani ayضا mutaصil ka jaءanii وjaءna وmunfaصil wغayruhu ay wغayru ladii dahara ka daahirka a غayrkii qismaani laba qaybood weeyi daahirkii kuu sheegay tusaalisiina ku siiyey e hal buu kaaga tusaaliye sooma ya waay waa ismi daahir ku tusaaliye o mufrad soo haye hayrkii waa maxay waa mudmarkii mudmarkii laba usii qaybsamayaa mutaصil iyo munfasil buu uqaybsamayaa mutasilka daabitkiisii horaan idinku sheegay muxuu ahaan jiri maa laa yubtadau bihi lkalaam walaa yaqau bacda ilaa fi lkhtiyaar munfasilkuna muxuu ahaan jiri maa yubtadau bihi lkalaam wayaqau bacda ilaa fi lkhtiyaar so intaasun maen haddaba haddee su-aal lagu weydiiyo la hahdo wa hayruhu waa mufrad qismaanina waa khabar almubtada smu rafcuhu muabadun an kuli lafdin caamilun mujaradu haye soo mutaabiqan kuma jiro mutaabiqantaasi abaad waa halkay martay waayruhu waa mufrad qismaanina waa tatniyo mutaabaqaa shardi ahayd y ya khabarkan baa loo soo qadaraya mudaaf markaa saas ku mutaabaqoobasa waayruhu daahirka ayrkii qismaani ay duu qismayni laba qaybood mid u saaxiib aweeyi aydan ku noqonaye mutasilin weeyi ismaankiinu ka bedelanaa marka ama mutasilun iska godo waxaa tidhahdaa axaduhumaa labadaa qaybood midkood mutasilun mid la xidhiiday weeyi bicaamilihi caamilkiisa wadalika tusaale ka qawlika waa odhaahdaada iyo wixii lamid a ah tidhi jaaanii waxaa ii soo gaadhay waxa ii iska ah ilaali jaa-i waa qaasir ma gudubto waa laazim sooma marka mucaddo laga dhigo ee ay gudubto waxaa la tadmiininaya macnaa wasala ka jaaanii waxaa ii soo gaadhay dee faacilkii baa go-ane zaydun baa isoo gaadhay iska dhe wa jaaanaa waxaana soo gaadhay zaydun zayd baana soo gaadhay wa munfasilune walaakharu ka kalena munfasilun mid ka socmay weeye can caamilihi caamilkiisa mudmarkiibuu laba kugu qaybiya culimayo mid mutasiloo caamilkiisa ku daba dhegan iyo mid munfasiloo caamilkiisa ka soca mid kasaga baabilkiisa waan sheegnay maxaa kugu laaba waxba waayruhu daahirka kayrkii qismaani ayduu qismayni laba qaybood mid u saaxiib ah weeye aydan ku noqonaya mutasilin ay axaduhumaa labadaa qaybood midkood mutasilun mid caamilkiisa la xidhiidhay weeye wadalika tusaaleka qawlika waa odhahdaada iyo wixii lamid aa tidhi jaaanii waxaa isoo gaadhay zaydun zayd baa isoo gaadhay wa jaaanaa waxaana soo gaadhay zaydun zayd baana soo gaadhay wa munfasilun walaakharu ka kalena munfasilun mid ka soocmay weeye can caamilihi caamilkiisa ka soocmay mutasilka tusaalihiisi uu kusiiyey jaaanii iyo jaaanaa buu kugu tusaaliyey jaaa waa ficil maadi bina alfatx la maxallo min ficlu an lkasra walya damiir mutakalimu mabniyu cala sukun fi maxali nasben mafcuulun bi baa la ohanaya muna damiir mutasilan jaanada dambana waa lamid jaa ficlu maadin mabniy ala fat la maal lah min alcraab liannahu ficlu maadin naa damiiru mutasil mabniyu cala sukun fi maxali nasben mafcuulun b muna damiir mutasilahayn labada waad garanaysaa no damiirka hore waa mutakalim keliya soo ma damiirka dambana waa maay waa mutakalim mucadimu nafsiha ama mutakalim maca algayr armaynaba sidahayn imisu ka tegay marka toban buu ka tegay shan haayibe iyo shan muhaadab buu ka tegey muxuuna inoo sheegay laba mutakalima inta kale waa lasoo ilxaaqin doonaa insha allah miaaluhu ay miaalu munfasili ka munfasilka ah tusaalihiisu iyaaya weeye iyaaya weeyi laba khabarkiiyo iyaaya aniga aw iyaana ama anaga ayaad xayayta salaantay akrim alla sharaf badanaayay biladii kii sharaf badanaa xayaana na salaamay ha lakinna muxuu kugu tilmaamay munfasilkii iyo iyo mutasilkii buu ku tilmaamay ee wuxuu ku tilmaam jeeda munfasilkii munfasilkiina labu kaaga sheegay iyaaya maxay ku dhici jirtay ila waynu soo dhigana hormano mutakalimkeen oo mutakalimkii kelida hadde iyaanana mutakalimkii mucadimu nafsigaa ama macal hayrkaa labada goorba wuxuu kuu tusaaliyay labada mutakalimkaa muxuuna kaaga tegay toban shan kaayibi iyo shan mukhaadaba iyaaya damiirun munfasilun mabniyun cala sukuun yaadaa dambe waay kudhacaysaa waxay kudhacaysaa waxa loogala socdo meesha danta laga leeyahy waanan gaari doonaa insha allah haddii se iskaga wadatidna taqriban lilmubtadi waa iska sax iyaya damiirun munfasilun mabniyun cala alfatxi fi maxali nasbin mafcuulun muqadam de awdna xarfi cadf waan soo dhiganay lena iyaanana macduufun calaa iyaaya xagaa horay ku cadfan tahay de aye mabniyun cala sukuun fi maxali nasbin macduufun calaa iyaaya xayayta ficlun wa faacilun marka maxaa ka hormaray dee mafcuulkii baa kasoo hormaraya iyaaya aniga ayaad xayayta salaantay iyaanaa anaga ayaad xayayta salaantay min ataxiyati ba lakin waa salaanti mayna saxayn labadaba waynu garan akrim biladii xayaana dee baytkuma kugu dhamaystiraya isaga wax maqsuudi kaagama oo munfasil mabaaba haddaad laakiin dib u yar milicsatid wa wa baytkuma ku dhamaystirayaaye xayaanaa iyo jana baa la soco waa damiir mutasila mafcuulki mana mutasila xayaana waa mutasil marka akrinta iska ilaaliya wuxuu ku yimiday taajub weeyaan asmic bihim absir bay lamidta markaa waa maxay waa ficlu taajub weyan siiqooyinkiisi mid kamida wey afcil bihi buu ku yimaada waka markaa biladi ladiga laftiisa faacilka adde akrim alla sharaf badanayay biladi kii sharaf badana xayaana na salaamay buu noqonaya maamnuhu haddaed amarka dhigtidna waa iska sax akrim karaame anta adigu biladii kii karaame xayaana na sharfeena maamuse waynu gaari doona xaajib maxaa la dhaa mutamidaan ku gaari doonaa insha allah iyo alfaadda uu ku yimaado halkaa maxaynu ku haynaa damiirka labadiisii qaybood iyo labadaasi qaybood laba tusaale oo ay leeyihiin mid kasta wuxuu kagu tusaaliyay labadii mutakalimka ah wuxuu ku yidhi wa qisbidayni kula mudmarin fusil wa biladayni qablu kula muttasil waqis qiyaaso bidayni labadan labadeed iyaaya iyaaya iyo iyaana kula mudmarin damiir dhammaantii u qiyaaso damiirkaasoo fusila aye laga fasliyey oo laga soocay ay huwa mudmarka can caamila caamilkiisa laga fasliyey damiir kasta oo caamilkiisa laga fasliyey labadaa uga qiyaas qaado dee ku dabawadi maayo buu kuleya laban ku siiye laba idile wax laguu sheegay maankaaga la kaashu kuleeya tobankii kale aduu sheekh ken bu kuleeya waa ka agga hoose kaaga keenaya iyaya ya zaidu akramta iyaki ya hindu iyaka warka fiicnanlay iyaka ya zaidu akramta iyaki ya hindu akramta akramtu iyakuma ya zaydani aw ya hindani akramtu iyakum ya zayduna akramtu iyakuna ya hindatu akramtu haybkina muxuu noqonayaa zaydun iyahu akramtu hindun iyaha akramtu الزydاni aw الhindani إyahma akrمtu والزydاni إyahم akrمtu والhindatu إyahuna akrمtu mayna basideen raabteed waa basid labada hormi lamid wbiladayni waqis qiyaaso biladayni labadii istaqaraa sugnaaday qabla daalika madkuurkan lasoo sheegay hortood sugnaaday kula mudmarin damiir dhammaantii uga qiyaaso damiirkaasoo mutasilin la xidhiiday bicaamili caamilkiisa labadii labada ka horeeyay ahayn jaani iyo jaanaana damiir kastoo caamilkiisa ku daba dhegan uga qiyaasu ku leeyahy mayna basidayn uu isku ka celceliyo sheekh maxaad odhanaysaa akramtuka ya zaydu akramtuki ya hindu akramtukuma ya zaydani aw ya hindani akramtukum ya zayduna akramtukuna ya hindaatu mayna basidayn aybkii muxuu noqonaya zaydun akramtuhu hindun akramtuhaa azaydani aw ilhindaani akramtuhumaa azayduna akramtuhum alhindaatu akramtuhunna culma mayna basideen wa qis qiyaaso bidayni labadan kula mudmarin mudmar dhammaantii u qiyaaso mudmarka oo fusila laga fasliyey ay huwa mudmarka can caamili caamilkiisa laga fasliyey wa biladayni waa qis qiyaaso biladayni labadii istaqaraa sugnaaday qabla dalika madkuurkan hortood labadii ku sugnaadayna kula mudmarin mudmar dhammaantii u qiyaaso mudmarka oo mutasilin la xidhiidhay bicaamili caamilkiisa la xidhiidhay minaba sidayn ka soo fa kullu qismin minhumaa qad inxasar maa jaa min anwaacihi fi itnay cashar haddana wuxuu kuusii sheegaya intii yareed ahaan jirtay maxay he mutakalim iyo mukhaaab iyo haayib intunbu kuusii sheegaya wax kale ma jiro wuxuu yidhi fa kullu qismin qayb kasta qismiga oo kaa'inin ahaaday minhumaa mutasilka iyo munfasilka ka mid ahaaday qad inxasara dhab ahaan waa koobmay ma ay alladii kii ayaa koobmay jaaa yimiday huwa maagu min anwaacihi anwaacdiisa xaggiisa ka yimiday fitnay cashara laba iyo toban buu ku koobmay ah, muxuu ku labadan qaybood oo mutasilka iyo munfasilka mid kasta oo kamidii wuxuu ku koobmay maxay labiiyo toban buu ku koobmay labiiyo tobankaasina dee waxaa loo qaybinun inaani lilmutakalim wa hamsatun lilmukhaatab wa hamsatun lilghaa'ib mayna ba sidayn isku wada geeyo labiiyo toban bay noqonayan markaad laba mutakalim ka dhigtid labana shanaad ka dhigtid mukhaatab shanaad ka dhigtid ghaa'ib mayna labiiyo tobanayn labiiyo tobankaasoo mutasila iyo labiiyo tobankaasoo munfasila mayna afar iyo labaatanayn o ka wuxuu yidhi fa kullu qismin qayb kasta qismiga oo kaainin ahaaday minhumaa mutasilka iyo munfasilka kamid ahaaday qadin inxasara waa koobmay maa kiibaa koobmay maa ayiladi kana mada faacil maanta maa ayiladi kii ayaa koobmay jaaa yimid huwa maagu min anwaacihi maaga anwaacdiisa ka yimid jaa iskaga taxaluju jaari majruurka fi itnay cashara laba iyo toban buu ku koobmay mid kastao mutasilka iyo munfasilka kamid mid kasta waa laba iyo toban maxaa ka soo baxay inay yihiin markaa afar iyo laba armenaba markaa mafcuul bi maxaa noqda labiyo toban mutaila labiyo toban munfasila afar iyo labaatan ismigii daahirkiio sideedan labiyo soddon mayn labiyo soddon kaasa ku noqda damiirka markaa de waa mibni isagio maxaa lo ohanaya fi maxali nasbi mafcuul ba isaga lo ohanaya mayna basidan ismiga daahirka ana calaamatu nisbadiisi isaga waxay ku noqonayaa afartaa aynu tilmaanay baabu bayaani masderi masderka caddayntiisa baabkeedii wey masderka tacriif taqriibi iyo tacriif xaqiiqiyaa jiri jiray tacriifkii taqriibiga weli hadda sheeka kuwada kii taxqiiqiga laakin muxuu ah ya xasuusan ya ismu lilxadati aladi huwa axadu axadu madluulayi lficli waka tacriifka xaqiiqiga waa ka ismun lilxadati xadadkuu magac u yahay aladi xadadkaasoo huwa xadadku axadu madluulayi lficli ficilku labada u ku tusiyo mid kamid a ah. ficilku muxuuna tusiyaa laba zaman iyo xadad markaynu haddan ano jaaa wuu yimid labina tusinaya waktigii uu yimid iyo imaanshaha haddaba waxaad ka saartaa zamanka maxaa soo haray xadadka xadadkaa so xadadkaa laftiisa la odhanaya waa m marka eeg wuu yimid waa af soomaali soo maa wuu yimid waxaad u raadisaa af carabi maji buu noqonaya dilid dil dil waa af soomaali soo ma af soomaalinimo saas master ku yahay af carabina daba u raadi ya qatli garaacid waa af soomaali sooma ile waa xadade afcali bun u raadi darbi fadhi u raadi juluus saas may noqonaysa sarfaynu ku baran doonaa insha allahu ya lakin waka maserka lagu sheegaya waka wuxuu yidhi haddaba sheekhu waa ismu xada xada magicii weeyi aljaari calaa ficlihi ficilkiisa ku dul soconaya waxaa jira waxa la dhaha master iyo waxa la dhaha ismu master kutubdas baan ku baran doonaa insha allah masterku isagu ficilkiisa alfaadiisibu waafaqaya ismu masderkuna ma waafaqayo tusaale tawadaa wuduan eega wuduantan ficilkii alfaad ku jirtay baa ka maqan ismu masder baa la odhanaya ikhtasala uslan ikhtasala ikhtisaalan baa masdera ikhtisaal laakin uslan waa maxay tawadaa tawaduan waa masder caadiya ikhtasala uslan hadda la odha waa ismu masder haddii laakin ikhtisaal la dhaa muxuu noqonayaa masder buu noqonaya marka waa in iskaga mid ahaadaan masderka iyo ficilku xuruufta waa in iskaga mid ahaadaan marka masderka ismu masderkana de kuma wada tureersan alfaadii ficilka lagama wada helayo insha allah waynu gaari doonaa wuxuu yidhi naadimku wa in turid haddii aad doontid ayuha mukhaaabu qof yow lala hadlayaa tasriifa naxwi qaama qaamo iyo waxa lamid ah gedgedintooda haddii aad doontid faqul waxaad tidhaahdaa fii mudaaricihi qaama mudaariciisa waxaad tidhaahdaa yaquumu waa kacayaa dhe uma qul dhe fii masdarihi masderkiisa qiyaaman dhe kicitaan muxuu ku leeyahay qaama qaamuun hadduu taagnaani naxwi buu ku yidhah qaamo iyo waxaa lamid a ah haddae doontid gedgedintooda mudaaricii qaamo yaquumu dhe masderkeedina qiyaaman dhe maadigii saw qaamo maa mudaaricna saw yaquumu maa masderkiina muxuu noqonayaa ya qiyaama buu noqonaya ya saama yasuumu siyaama saxiix walala waka masderkisa loo keena de kutub baa sarfigan ku baran doona insha allah famaa ay fama ladika yajiiu imanaya huwa maagu haalian xaalo u yahay imanaya sadexeeye fa huwa maagaasi imanaya almasderu masder weeyi waa tacriifkii taqriibiga ade markaad sheegtay maadigii haddana aad sheegtay mudaaricii ka marka saddexaad dhashee yimaadaa masdera waa taqriiban lilmubtadi wuxuu ku leeyahay markaad maadi cabirtid mudaaricna aad cabirtid ka marka saddexaad aad ku mayna basidan culima markaa waa taqriiban lilmubtadi une tacriifka xaqiiqiga waniga hore kuugu tilmaa maxaan ku yidhi waa ismu lxadati aladi huwa axadu madluulayi lficli kaasaa la dhahda oo waa sida curfiga ku dureersatee maadiga in la soo horeysiiyo mudaaricana la dambaysiyo lagu sadexeeyo masterke masterku marka ugu horeysa iman karaaba oo marka ugu horeysaa haddaad qiyaaman ku dhawaaqdid de waa sax qiyaaman haddana aad ku xigsiisid maadiga qiyaaman qaama haddana mudaaric qiyaama qaama yaquum waad odhan karta waxaa kalooad odhan kartaa mar labaad buu iman karaa qaama qiyaaman yaquum waad odhan karta waxaa kale oo uu iman karaa mar afraadka qaama yaquumu qum qiyaaman mina basidan markaa waa taqriiban lilmubtadiun ee ha odhan markasta ka saddexaad ka yimaadaa la iiriyo saasuu aha un ha odhan waa taqriiban lilmubtadiune tacriifkiisa xaqiiqiga waa kaa culimay wain turid haddii aad doontid tasriifa naxwi qaama qaamo iyo waxa lamid ah gedgedintooda haddii aad doontid tasriifka waxaa la dhahdaa waa taxwiiluhu min siiqatin ilaa siiqatin ukhra in siiqo laga wareejiyo qaabka dhawa kalena loo wareejiyo wain turid haddii aad doontid ayuha almukhaatabu qof yow lala hadlayaa tasriifa naxwi qaama qaamo iyo waxa lamid ah gedgedintooda haddii aad doontid faqul waxaad tiraahdaa tasriifkii yaquumu dhe waa uma quldha amarkii eh, masderkii qiyaaman kicitaan dhe famaa ay faman ladika yajiiu imanaya huwa maagu haalian saddexeeye xaalada uu yahay fa huwa maagaasi imanayaay almasderu masder weeyi halkaa tacriifka wuu kaga baxay xukunkiisi waa maxay wa nasbuhu masderka nasbihiisu bificlihi ficilkiisa lagu nasbiyaa muqadarun mid la qadaro la sargooye wey waa la sar jaray haddaad aragtid ismigii oo nasbisan mastera dee ficilkan ka horeeya nasbinaya msd waaa nasbiye waa ficilkan ka horeeye wey wa nasbuhu masterka nasbihiisu bificlihi ficilkiisa lagu nasbiyaa nasbaa mastera marka waa lagu tacaluqaya laabuda liljadi min atacaluqi bificlin aw macnaahu naxw lmurtaqi muqadaruna waa khabarki muqadarun mid la qadarayo oo la sar jaray wey waa mid la go-aamiyey ishkaal iyo shaki kuma jiro wanasbuhu ay wanasbulmasteri masterka nasbihiisa bificlihi ficilkiisa lagu nasbiyaa muqadarun mid mid la sarjaray weeyi oo la qadaray halkaana wuxuu kaga baxay xukunkii aqsaamtiisi buu doonaya haddana inu ku siiyo aqsaamtiisa labada qaybood xaggay ka imanayaan markaynu ictibaarino marka ugu horeysaba gal oo waxaad tidhaahdaa labada qaybood waxay ka imanayaan masterka ficilka ku camal falaya inay isku macno ahaadaan waa geedka go-aan kitaabka orna maxaan idin idhi labada qismi ictibaartay ku imanayaan haddaynu eegno waxaad odhanaysiin masterka meesha yaalla ficilka ka horeeya ee nasbinaya inay isku macno ahaadaan waa amar daruuriya lagama maarmaan waa geedka go-an taasi soo samaynaan inay isku macno noqdaan hadaba haddii ay u dheeraad noqoto maadaamay isku macno yihiin inay alfaada iyo dhawaqi isku mid noqdaan lafdi baa la ydhaahdaa haddii macnihii shardiga ahon ay iska waafaqaanna macnawi baa la idhaahdaa de ma adag baaba jira marka wax adagsha kuma jira marka keliya fahma un xaggay ka imanayaan qaybo waxaan idin idhi labada qaybood ictibaarta ay ku imanayaan haddaynu eegno waxaa la odhanayaa masterka meesha yaala ficilka ka horeeya ee ku camal falaya ee nasbinaya waxaa lagama maarmaana oo shardi ah inay isku macno noqdaan isku macnonimada haddii ay u dheeraad noqoto inay isku alfaad noqdaan lafdi baa la ydhaahdaa macnihii shardigan owl haddii uu ku ekaadana macnawi baa la dhaahdaa amenba sidayn waaba inta fa in yuwaafiq haddii uu waafaqo ey huwa masterki ficlahu ficilkiisa hadii uu waafaqo alladii ficilkaasoo jara dureersaday huwa ladiigu ha fi lafdi xagga lafdiga haddii uu ka waafaqo mana wa fi lmacnaa xagga manahana uu ka waafaqo fa huwa masderkaasi yuraa waa la ogaan ay huwa masderka lafdiyan ay mansuuban ila lafdi mid lafdi loo nisbeeya lagu ogaanaya armaynaba sidan wuxuu ku yidhi masderkii meesha yaalay iyo ficilkii haddii ay isku waafaqaan xuruuf ahaan iyo macno ahaanba maxaa la dhahdaa magicii dee lafdi baa la dhahaa manaba sida tusaaleeda siaa keeni doona marka eg intu waa maxay shardiya manaan yuwaafiq waa maxay ficlu shardi miyanan faacilka iyo waafiqme mayna huwa mastarka ayn ficlo mina mafcuulka ayn alladii ficilkaasoo jara ay huwa fi lafdi walmacnaana iskaga tacaluji jwaafiqu tacaluji fa lafdiyan jumladaa dambe ile huwin soo qadarna waa mubtade iyo khabarka jumlada usoo dhacaysa ayaa la odhanaya fi maxali jazmin biin jawaabo shardi saasaa la odhanaya jumlada dambe jawaab shardigiya yoraa maxaynu ku naqaanay ra'aa maxaynu ku naqaanay laba macne labada macno maxay ahay basariyi iyo iyayna m yaqiin noqoto soo ma ya yuraa de mafcuulka kood waxaa laga dhiga naab faacilkii waa huwa lafdiyaana maxaynu ka dhignay mafcuulkii labaad baynu ka dhignay mayna basidaan culim waa basid haddaad ka dhigtid laakiin yuraadan bimacnaa tii basariyadahay dee lafdiya waad xaalaynaysa in kasta ina noqonayn malaha haddii laga dhigo ha laga dhigo bimacnaa samaa bay noqonaysaa samaa bay noqon fa yura ay fa yusama waa la magacaabi liftiya saasay noqon fain yuwaafiq haddii uu waafaqo ay huwa masterkii ficlahu ficilkiisa haddii uu waafaqo alladii ficilkaasoo jaraa dureersaday huwa ficilku fi lafdi xagga lafdiga hadii uu ku waafaqa loodhanaya fi lafdi ku dureersaday odhan fi lafdi xagga lafdiga haddii uu yuraa ay yusama waxa lagu magacaabi lafdiyan ay mansuuban ilo lafd mid lafdi loo nisbeeyaa lagu magacaabaya taasaa la tadminin markaad maanaa sama waa la tadminina ama fa yuraa waa laogaa fa huwa masderkaasi yuraa waa la ogaanaya huwa masderka lafdiyan ay mansuuban ila lafdi mid lafdi loo nisbeeyaa lagu ogaanayaa waka markaa xuruufta iska waafaqayaan dee xarakaadki iyo sakanaadka ina iska waafaqaan shardi maaha oo waafaqa jumlada hore ku abad ay fa in waafaqa dhe haddii uu waafaqo ay huwa masterkii ficlahu ficilkiisa haddii u waafaqo almacnaa ay fi lmacnaa macnaha haddii uu ka waafaqo faqad oo keliya macnihii unbuu ka waafaqay waati ayni sheegay shardiga ahaaye wal xaal buu macnaha ka waafaqay qad ruwiya la wariyey ay huwa masterka bigayri lafdi lficli ficilka xuruuftiisa si aan ahaynna lagu wariyey fa huwa masterkaasi macnawiyun ay mansuubun ila lmacnaa macno mid loo nisbeeyey wey maba sidaan culima haddii macnihii kolka horba shardiga unahaa iska waafaqaana dee waa mid macnawiya ah. minaba sidan oo waafaqa waxa u qadaran intii shardiyada ahayd ee ahayd waana ficlu shardi buu noqonayaa jumlada dambe ee ismiyada ee fahuwa lagu yidhi fa abaalgeliya waad arkaysa ayaa fi maxali jismin jawaab shardiga ah. oo waafaqay fain waafaqa haddii u waafaqo y huwa masterkii alficlow ficilkiisa haddii u waafaqo almacnaayay fi lmacnaa macnaha haddii u ka waafaqo faqad oo keliya walxaal buu macnaha oo qad ruwiya la wariyey ay huwa masterkii la wariyey biayri lafdi ficli ficilka xuruuftiisa ayrkeedna lagu wariyey fa huwa masterkaasi macnawiyun ay mansuubun ila lmacnaa mid macno loo nisbeeyey weeye labadii qayboodna muna ka bixin tusaale qabu ku yihi sheekhu faqum qiyaama min qabiili lwali waqum wuquufan min qabiili maa yeli faqum istaag qiyaaman istaagid istaag kaainun wuxuu ahaaday min qabiili lwali qabiilka hore taag faun iyaaban waa iska mubtade min qabiil awelna waa khabarki faun qiyaabana wada socotaa mubtade moogta faqum qiyaaman kaain wuxuu ahday min qabiililaweli buu ahday qabiilka hore wa qum wuquufan kaain wuxuu ahaaday min qabiili maa yeli buu ahday oka faqum istaag qiyaaman istaagid istaag min qabiilil aweli ay min nawcil aweli nooca hore ayuu ahaaday oo uu ka mid ahaa nooca hore qabiil bimacnaa nooc baa loo jeedaa nooca hore ayuu ahaaday ya nooca hore ayo nooce waa masterkii lafdiga abe qum iyo qiyaama maxay iska waafaqeen macni mayna iska waafaqin istaagid istaagid maynaan xuruuftiina mayna iska waafaqin dee waa nooca hore wa qum istaag wuquufan istaagid istaagna kaainun wuxuu ahaaday min qabiili ma ay min nawci ladii noo min nawcin ma ama min nawci ladii nooci ayuu kamid ahaaday yalii la xidhiidhayay ay huwa maagu nooca labaadee ka hore la xidhiidhaya tusaalihiisii weeyi tusaalaha dambana oo eeg qum kac maynayn wuquufanna istaagin maynan labadii isku macnaayn xuruuftii laakiin ma isku midba dee waa macnawi baa la odhanaya waa macnawi faqum istaag qiyaaman istaagid istaag min qabiili awali ay min nawci lawali nooca hore ayuu kamid ahaaday wa qum istaag wuquufan istaagid istaagna min qabiili ma ay min nawci ladii nooci ayuu kamid ahaaday yelii la xidhiidhayay huwa maagu ka hore la xidhiidhay halkaana waxaynu kaga baxnay masterkii ayaynu kaga baxnay halkaa ku jawa wallahu aclam subxaanaka allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatubu ilayk